in la soo dhoweeyo agoonta khaaskuma ahe xataa ilmaha aabbihii la socda xataa madaxa waa loo salaaxi karaa oo bukhaari u jeeda oo wabaraka barakeeyey calayhi cala sabiy oo ku yidhi allah ku barakeeyo baaraka allaahu fiik ama baaraka allahu calayh xadaanaa isxaaq ibnu ibraahiim qaala akhbaranaa xandalata bnu camrin azuraqi saduuq aw hiqa qaala xadaanii abu xasrata yacquub ibnu mujaahid baa loo yaqaana magaciisa min hiqaa wey qaala akhbaranii cubaadata bnu waliid ibnu cubaadata bnu saamit hiqatu imaam qaala wuxuu yidhi cubaada bn waliid wuxuu yidhi kharajtu maca abi aabbahay baan la baxoo raacay wa ana hulaamun shaab ama wiil dhallinyaro ah wa ana ghulaamun ama wiil ah shaabu dhallinyaro ah fanalqaa waxaan la kulmaynaa shaykha nin waayeel ah waxaan la kulmi jiray nin waayeel xadiidka waxaa nagu soo hormaray boqol siddeetan iyo toddoba waynu ku soo maray xadiidkan isagoo dheer oo faahfaahsan ayib wuxuuna ahaa qiso dheer buu lahaa aabbahay aniga israaci jiray oo waxaanu isnidhi intaysan ansaar ansaariya muhaajiriin aysan dhammaanin cilmiga aad ka barataa arogtii baanu kalihi lihi jiray shuyuukhu almuhaajiriin waalansaar baan cilmiga ka soo qaadan jiray idan fa nalqaa sheekhan halkaas u socotaa xadiiska asagoo dheer baynu soo marray raqamka asagaa boqol siddeetan iyo toddobaynu ku soo marray halkaa loogu laabto qultu waxaa idhi aycam adeerkayow yanii wiilkii waxaa hadlaya yaraa ee ah aabbihiibuna la socdaa idan nin waayeeloo ansaareed ama muhaajiriin buu la kulmay ninkaa uu la kulmi doonana waynu soo marray abulyasar camr ibnu kacab kacab ibni camr baynu ku soo marray asulami maa manacaka idan cubaadiya aabbihi baa soo raacay waxay la kulmeen saxaabiga loo yaqaana abulyasar oo ahaa kacab ibni camr asulami oo uu la socdo addoon asagu uu xoreeyey ama addoomihiisi ah addoonku wuxuu watay burdi yamaani ah iyo go' macaafiri ah odayguna wuxuu watay saxaabiguna wuxuu watay laba maro oo kala badan idan marada uu saxaabiga kor ku qabo haddii lagu wareejiyo addoonka miduu addoonku gundisan yahay laga soo wareejiyo nin kasta wuxuu qabi lahaa isku joog xullad waa ina soo marray adeerumaad shamladan kale wareejista adii adoonkaada adaguna aad isku joog ah kuu noqoto asna isku joog haw noqoto waa kayna soo mara xadiidkii wey maa manacaka maxaa kuu diidahaya an tucطii inaad siiso hulaamaka addoonkaada haadihi namira macwistan ama go-an namiraduna waa shamlad go-a shaalka u naqaana meesha laga qaato oo barabara leh ama diilima dheer looy ramiyigu inta badan qaataan weeyaan oo wa taakhud aad qaadato alburdata macwista shamladan korka aad ku wadato addoonkaada sii macawista macawiska asagu qabdee burdiga yamaaniga qiimaha badan ee macaafiga adugu ka qaado fatakuun markaa ay noqoto calayka dushaada burdataani laba macawisood yani go iyo macawis isku mid ah go iyo macawis isleh ayib wa calayhi dushiisana ay ahaato namiratun shamlad laba shamladoo isku mid ah aqbala wuxuu ku jeestay saxaabigii abulyasar ahaa calaa abii aabbahay buu ku jeesaday faqaala wuxuu ihi aabnuka haada kanni wiilkaadiba wiilka inaqdin haya hadla haya kalin haya eele kala badasha adiga addoonkaa dhar kala badasha oo wax kala wareejiya ma adaa dhalay qaala wuxuu hi nacam anaa dhalay qaala wuxuu hi cubaada famasaxa wuxuu gacanta mariyey saxaabigii calaa rasi madaxay wa qaala wuxuuna yidhi baaraka allaahu fiika allah ku barakay yani imaha yarka caqligiisu la yaabay saxaabigu su wax u garan haye u leeyahay odaygu hadduu labada isku duudo xun isufjoog bay u noqon lahayd addoonku waa laba isku joog buu heli lahaa ayib labada maroodna way kala qiimo badan burdigaa qiimaha badan oo fiican oo tayo badan oo la jecel yahay idan hal shamlad iyo macawiis waxaa isku wata saxaabiga shamlad iyo macawiisna waxaa isku wata addoonka marka wuxuu labada macawiisood adigu isku duwo saxaabiyo labada shamladoodna addoonka sii oo kala baxaad addoon iyo sayidkiisa waa inay kala hooseeyaan baabkaasuu akhrinhayaa wiilka yarka ah idan madaxuu gacanta mariyey faqaala wuxuu ihi baaraka allahu fiik allah ku barakeeyo ashhadu waxaan qirayaa la samictu rasuula allaahi rasuulkii ilah inaan maqlay oo yaquulu leh accimuuhum quudiya oo siiya addoommada mima taakuluun waxaad cunaysa wax ka siiya idinku intaad beriis karsataan ayaga booshaha ku dirina ayb idinku intaad eh, hilib iyo alleese iyo wax sla dhacdaan iyaga meelaha luflufka iyo xoogu hambada warwareegaha dhihin addoommada walaalihiina idinla nool waxaad cunaysaan wax ka siiya isla cuna wey isku weel iyo isku raashiin isku dheri noqdo wey waksuum huwiya oo ku arasbaxsha addoommada mima taktasuun waxaad ku arasbaxdaan idan wiil yahow waad caqli badan tahay laakiin waxaa ii diidahaya inaan addoonkay kor iskaga qaado oon labadan fiican isku dawdo asaguna labada liidata aan siiyo nabi maxamed xadiidkiisi baa xusuustaa ah idan nabi maxamed baan raacahayaa quursanna mahayo isku dhar baan xidhayna ayib weliba wuxuu u tiraa yabna akhi walaalkii wiilkiisiyow dahaabu mataaci dunyaa adduunyada bedbirkeeda ama bilicdeeda tegiddeeda ayaa axabu ilaya xaggayga laga jecel yahay min an ya'huda inuu qaato addoonku min mataaci alaakhirati aakhira raaxadeeda iyo bilicdeeda inaad maanta adduunka ku liido oon wuxuu fiicnaayo xidhan laha ka qaata anugu oo wax kastaba anugu isxijiyo waxa wanaagsan asaguna inta liidata xaggeeda aan mariyo taa waa maxay adduunkaana ii fiican tahay haddii kor waan xarabanaya asaguna xoogo waa iga libnaanaya in iga hoosayu noqonaya laakiin taa waxaa iga darna aakaro ajirkii inu wax ka qaato oo berri intay xisaab timaado addoonkaada abulyasoora waad ku xadgudubtay dhar hun ah ama laga baxay baad siin jirtay dhaaraankaad siin jirtay qabiiska kaa dildilaca ama kaa wasaqodaad ku tuuri jirtay inta fiicanna adun baa xidhan jiray idan ajirkayga qiyaba kamid aakhare la kacahaya inta ajirkeeda wax gaari lahaa adduunka aanu sinaano wixii aniga u fiicana asagu ha qaato dahaaba mataaci dunya adduunyada birbirkeeda ama bilicdeeda tegideeda oo aniga u dhaafay dharkaas fiican ay dhaafaan ayaa axabu ilaya xaggayga laga jecel yahay min an yaahuda inuu qaato addoonku ama ninka khaadimkayga ah min mataaci alaakhirati aakhara yani ajirkeeda iyo bilicdeeda wanaagii xadiiku markaas oo dheero faahfaahsan waxay ku marteen raqamka idin sheegay dib ugu laabtay qultu waxaa idhi buuri ey abataa aabbahayow ila abihi waa weliid weliidna waa inuu cuba saxaabi baa dhalay marka weliidku waa ka weyda waa aabbihi aabihina saxaabado dhan bu soo gaara waa garanaya xaaiba aabbow man hada arajul ninkan igalay waa kuma ninkan igalay ee taladii intuu diiday haddana xadiis igu dul akhriyey waa kuma qaala aabbahay wuxuu ihi abulyasar ibna camr weeyaan yani kacab ibna camr asulami abulyasar asaxaabi aljaliil ninkan isagaa ah wey <clears throat> baabu daalati ahli اlislaami bacduhum aw bacdihim calaa bacdin daalatu ahli اlislaam bacdihim calaa bacd wuxuu baab yahay dadka muslimiinta ah isku isku kalsoonaayeen ama isku hallaynta isku qabeen daaladu waa min adalla calayhi baa layadaa daaladun waxaa weye waa masder ama waa ismu masder waxaa loo jeedaa isku hallayn bad qabtaa soomaalida waxay tiradaa isku hallayn bay dameer hooyadeed dabada oga dabtaa yani dameerku markay taagan tahay ruuxii lagu heday iyo aaggaa ka agbaxa haraati baa taqaanaa waa taqaanaa laakiin ilmaheeda yarka ah intuu xagga soo maruudo xagga dambe ka nuugi horey ka soo geli mahayo naasihii meesha lagu dinto kaga yimaado sidii u nuugi mahayo dadaalbu ka nuugi mana haraatinayso idan ilmuhu meesha iskugu halleeyey ninkii daba istaaga uu ku dhiman jiray asa wuxuu iskugu leey waa hooyadii waa isku hallaynaya isku halayntu marka waxaa weeye inaan hantidaada iska qaato dharkaada iska qaato waxaad leedahay ana inaba aanan ka cabsanan maadaama aan ogahay inaad walaalka tahay u kalsoon tahay aanan dhibsanayn idan taasuu bukhaari ka hadlaya daalata ahli islaam dadka muslimiinta isku kalsoonideeda bu baab yahay bacdihim calaa bacdi kalsoonaaya marka isku hadlayn iyo kalsoonida ugu qabto oladu qaadan kartaa laakiin haddaad ogtahay markaad wax ka yar fartaa saarto inaan indhaha guudahay oon giixinhayo oon afka ka aburin oon balaayo dhigi oo lakala kala bixon kootinba kula foori agtayda mari maysid kuma daarihay daarin wey bannaankaasaad iga mari tiibu bukhaari ka hadlaya raxmatullah calayh taa waxay ku iman kartaa in ruuxa muslimka ah uu garanayo aakhare waxa u jira uu garanayo khayrka iyo wanaagga dambeeya uu doorbidayo aakharau doorbidayo adduunkuusa qiinaba lahayn waxaan xandhada ama adduunyada ama xoolahan yarka ah inay kala qiibayan walaalkii marka walaalkaa muslimka uu qiimo badan kula joogo meeqaan kula leeyahay meel saran kula joogo wuxuu qaasa xu arki mayso bal waad ku farxaysaa xadaana cabda ibn cabdiraxiim cabda ibn raxiim ibn xasaan abu saciidin almarwasi iqat imaam qaala xadaana baqiya ibn اlwaliid waa nin iqaa ila anahu yudlis tadliisa taswiya lakin qad saraxa bitaxdiii huna qaala xadaana muxamed ibn ziyaad alalhani abu sufyaan alximsi iqat imaam qaala wuxu uhi taabiciga jaliilka ah adragtu salafa slkii baan soo gahay aslf الصaalix min الtaabiciin alkibaar iyo saxaabadiiba wainahum layakuunuuna fi اlmanzil اlwaaxidi biahaalihim wainahum ayaguna layakuunuuna ay ahaan jireen oo wada degi jireen fi lmanzil اlwaaxidi guri keliya hal dar bay wada degahayaan biahaalihim maca xaasaskooda hal falayd hal suqay wada degahayaan farubama waxaa laga yaabaa nazla inuu ku soo dego uu soo martiyo calaa bacdin markood adayfu marti baa u iman guri baa la wada degan yahay sariid baa la wada degan yahay deris baa la yahay aday marti kuu iman anagana marti ima joogto maxaa dhici marka waqidru axadihim cala annaar waqidru axadihim midkood dherigiisina cala naari dabka u saara mid qada u bislaanaysa ama casha u karsanaysa qoysan dabka wax u saarayn oon maanta qadada karsanin ama aan dabba shidanin ama cashaba aan dabka u saarayn bay marti soo daba fadhiisan isagoo ku socota dariskiisii kale ayaa dabka wax u saaran yahay waxbaa u karsanahay raashin baa u bislaanaya ama casha ama quraac ama qadaa daris kale muxuu sameeye asagoo dhimma qaataabuu dhaqaaqii digtii buu soo qabsan labada dhagac saxanku ugu rogi martida buu siin hawshaa maanta idin ka soo degelaysa <laughs> fayaauduha wuu qaadan dariskii baa qaadanhaya saaxibi dayfi fayaahuduha waxaa qaadan saaxibu dayfi martida ninka u fadhiday baa qaadanhaya miyuu qaaday dherigii karsamahayey ee hilibka ku jiray ee wax kastaba ku jiray lidayfihi martidiisu u qaaday xataa hadduu darsiga isagu kalsooni uu qabo darteed iyo isku hadlayn kaaga qaato adigu waa xanaaqi markaa nin goba tahay xoogo dulqaad badan aad tahay baa iska qarin maalmaha qaarkood shir iska dhig macna ma laha ma caleesh dhib ma laha adoo laakiin qalbigu ku oo culays badan dareemahayo afkafadhi dhib laha waa laisku leeyahay waa muslimiin baa la yahay laakiin maalin labaad buu kugu celiye ama maalin saddeaad kugu celiy meligii baa galay war log war cadw warka asaga fayafqidu waxaa waayahaya alqidra dherigii iyo digsigii dabka saaraa saaxibuha ninka saartay ee u soo shaqaystay baa waayahay fayaquul wuxuu odhan man akhada alqidra erigii yaa qaatay faqadada ii karaysa yaa la kacay fayaquul wuxuu odhanayaa saaxibu dayfi ninkii martida u joogtay naxnu akhadnaaha annagaa qaadannay lidayfina martida annadii baan u qaadanay fayaquulu saaxibu alqadri dherigi ninki la wuxuu odhanaya baaraka allaahu lakum fiiha allah idin barakay nuuqnuuq ma lahaas dadkaas anuu soo gaaray bu haddaan taabicigan ahay dadkaasaan soo gaaray markaas maanta waxaad la taagantihiin war soo shaqayso xoolaha naar indhaha taagi bal waagaa ka soomaaliya joognaba la dhaamay dariska nairobi dabka ma kala qaataan aaliban waayo laakiin soomaaliya anu waxaan xusuustaa haweenka dariska cusbaday kala qaadan jireenoo milaxa la kala qaadano digsiga la kala qaadano raashinka la kala qaadano caleenta shaha la kala qaadano caruurtu markay timaado aduu shaha kaa dhammaysta inta kale shaha soo qadan saas hadda laakiin nairobi la subxi mahayo albaabkaad ceshan ganjeelo biraad ku taagi wixii kuu gala maligii baa galay marti baa iman haddii maad soo hadashin magaala la shoogaay adoon ballaban baad ka imanaysa time baa lagu yimaadaa remiyi baa taa laga bilabo maxaa remiya ah yacnii dhaqanka ay kenya idinku tarbiyeysay maadaama waddan waddankaada dhex joogtaan yacni daris walba diintiisu ku yeelaa bulshooyinka soomaaliyeed gobol kastaba maanta joogaay iyo kenya isku dhaqan ma ah dadka jooga soomaaliyeed maxaa yeelay waxaa ku ta'siirinhaya dadkan gaalada isma wareegaan shilin isma siiyaan shaama wada cabbaan shuqulkuma laha bal ninkii xaaskiisa markay meelaha wada tagaan haddii uu shaha u shubanso dhada ka bixi waay dhiwaad mahadsanta khayr alla bus aduu hadday ka bixisana wuu mahadnaqahay ayib waxaad arkaysa kuwa wada socdo caruurtii iyo hooyadii iyo aabbahi wada socdo ninkaas jeefkiisa u lacaayo la baxay wuxuu isagu cunay meesha soomaalidu toban nin baa hal nin ceeb buu arkaya in jeebka looda laaco idan dhaqankii wanaagsanaa ee wadanka waa ku dambeeya dad badan ba ku dambeeya laakiin intan meeshan soo gashay kulley intaan ka warqaba aad baa laisu bedelay waa waxa u yar waddan gaala kuu geysta wey waxa u yar ee waddan gaala iyo gaala dhex jooggood uu ku geysta wey aw kelimatan ama kelima odhanhayaa naxwaha taa lamid ah baaraka allaahu lakum fiiha allah idin barakay dherigii iyo qadadii iyo qureecaad u qaadeen yani martida ama kelimo lamid oo ah khayr si fiican baad yeesheen waad wanaajiseen ayib ama wxu odhan lahaa warqada ka fiican baan u keena wax sheega weyday ayb qaala baqiya min waliid arrintaa waxaa soo tabinhaya salafka ka soo guuriyey waa maxamed ibni ziyaad alalhani ataabici aljaliil aiqat alimaam ardaygiisana wuxuu leeya anuu laftirkaygu waxaan soo gaadhay qaala baqiya wuxuu yidhi may waxaa weeye weli waxaa socda maxamed qaala maxamed maxamed wuxuu yidhi waalkhubs kibistuna idaa khabasu markay kibisaystaan ama cansheerada dubtaanna mila daalika saasay yeeli jireen derbisa ma aha xataa kibisto agtooda qaale ku ahay nin baa kibis suganhaya martida u iman nin baa ridanhaya ka iska buxsanaya saxanka iyo dabaqa kadib martida u geyn waa ugu darhaya wixii uu heli kara war kibisi yaa qaatay iyo heblaa qaatay yay u qaadeen martidii khayr allah fiican bay yeeleen xaqna saaraabu yay naga qaadeen wuxuu arkayaaba nin wanaag u saray oo xurmeeyey buu arkaa oo walaalka isku hadlay walaysa baynahum salafka uma dhexaynin ilaa juduru lqasabi salafka xagga wahalcunka iyo isku kalsoonida iska warqabka waxaan u dhexeeyey derbiyaha guriga basa udhexeyn kule taabicule derbiga ilan xaaskii iyo ninkii labadii xaas dhex saxan maayaane derbiga guriga gurigan baa u dhexeeya amaa waa isku weel waa isku raashiin waa isku nolol waa isku mid wax u kala qarsoon oo xagga nolosha adduunka ah ma jirto waa wadaagaan walaysa baynahum salafka uma dhaxaynin ila judur waa jamcu jidaar jidaarkuna waa derbi waa taqaana jidaar ba tiraadaanba ila judur lqasabi qasabka ulihiisa mooye yani guryahooda haaliban waxay ka dhisan jireen qasabka sarabka waa loo mirdhista ee guryaha laga dhisto annagu hadda mirdhis iyo geed iyo baa la isticmaalaa reewadioo kale ama meelaha uu aad oga baxo qasabku wax qasabku waa taqaana waa laga dhistaa dalka iyo waxa noocaasoo kale guriga laga dhisaa markaadan guriga meel tugaa la joogan guri dhagax la dhisa karin idan dhistaa iyo sarabka baa u dhexeeye mooye sida kale dad isku weela oo isku wax cuna oo isku baahida oo iska warqaba bay ahaayeen buri salaf qaala baqiyatu baqiyana wuxuu yidhi qasabku haaliban waxa la asal ahaan shay kastoo xubno leh laanta markay baxdo xubnaha yeelataan xubnaha yeelata dhaxdana ka dubeeda umbuubka leh bal sida dalka iyo maxaanku dhahay wax qasabka iyo xataa beertan la beerta laftarkeedu xubno ay leedahay gudaha ka dhalasho waxaasaa asal loo yaqaana qaala baqiya wuxuu uhi waadraktu ana daalika anaba soo gaadhayba iska badaa maxamed ibn ziyaadka hore ee taabiciga weyn ah iska badaa laakiin anaaba soo gaadhay salafko saasa ah. adratu waadragtu daalika ana anaa soo gaadhay muxamed ibnu ziyaad baan soo gaadhay iyo wa asxaabahu saa u dhaqmahaye lanna taabiciga markuu arko saxaabadii kibaara taabiciin saa u dhamahay asla dhaqankeedu qaadahaya ardayga marka wuxuu leeya sheekhayga maxamed siyaad iyo saaxiibadii oo tabtaa u dhaqmahay oo dhaqankaa leh oo dariskooda saa ola dhaqmahay oo waxba u dhaxaynin oo waxwada cun leh baan soo gaadhay buu leh idaa markaa taasaa muslimiinta laga raba haddana hawsha waa lagu kala tegey kismaaye maxaa tiraadeen in badan baa ku celiyey nairobi baa ka daran nairobi baa ka daran nairobina waa in mahmaha loo sameeyo Hmm. marka slku waa in dhaqan iyo caqiido iyo camal dhan kasta lagaga badiyo suluuq aadaabiyaadka akhlaaqda anshaxa usluubta waa in lagaga badiyo ma aha inaad leedahay kutub alcaqaa'id bas la akriyo slafku sidayna aaminsanaayeen selafku hadday sidayna aaminsanaayeen sidayna waa u dhaqmi jireen in saaxiibka ama walaalka ama nin gacaloo ahla ama muslimba agsadu gaasho ugu nasbaxahay oo kirada guriga looga saaray aduguna akoonnaha ay ka buuxe baashaadu ma islaamnimay keenaysa taas idan ninki la amiir amir shakib arsalan kitabkiisa xadar cala islam wuxuu leeyahay muslimiinta caalamka maanta joogaan adduunka ayaga u dhaqaalo badan buu leeyahy cala ilaaq laakiin dhaqaalahoodii ayaan ahayn wax midaysan oo loo quurhayo laguna bixinayo meesha lagu talagalay waan la bixin haddii maanta la jamciye buui maalka muslimiinta ay leeyihiin gacantooda ku jira la jamciyo oo meesha dhibka jira loogu talagalaayay wax kasta dhisa karta qabanan karta adduunkana maanta wuxuu ku socda waxaa weeye dhaqaalo wey hala halgamo la dagaalamo hala qabto shilan buu wax ku socdaa saa darteed bu qur-aanku markuu ka hadlaayo waxqabadka diinta islaamka iyo halganka xoolaha la hormarya haaliban lanno risaasi shilan loo gado u baahan yahay ninkii noloshiisu dagaalamaya waxba u baahan yahay far la qaada maanta xoolo wey xataa waagii ninku uu iska raran hayey seeftuna ka soo lama jooga maanta ama baqalkiisii farsiis iska fuulahay ama iska luweynhay farta la qaalo waxaa weyaan income in la dhaqaa in la idan marka hawshaa waa in wax laga qabto baabu ikraami dayfi martida oo la karaamayo la maamuso la sharfo ayuu u baab yahay iyo wa khidmati in loo adeego loo khidmeeyo iyaahu binafsi iyaahu yani ninka martida loo yahay uu khidmeeyo binafsi adiga waa inaad khidmayso qasama inaad tiraado carruurta ha khidmayso maxaan ku dhahay shaqaaluhu ha adeegeen dacanyaruhu waxaa la rabaa marka maamuuska adugu inaad booda la doonayo xadaثna msdd ibn msrhd qal xadaثna cabdالlah bn daawuud bn caamir alhamdani abu cabdiرaحmaan ثiqة caabid can fudayl bn khazwan imam ثiq can abi xaazim salmt bn dinar slma ibn dinar in badan baa soo marteen sheekhaas can abi hurayrata ana rajula ata الnabiya nin baa rasuulka u yimid marti ah fabacaa nabigu wuxuu u farin diray ilaa nisaaihi xaasaskiisa haweenkiisii nabigu u ihi tumaa maad caawa marti gelin karta saxaabigan ninka muslimka sagaalkii guriba faqulna haweenkii waxay ku soo jawaabeen maa macanaa ma hayno ila almaa waxaan biyo ka ahayn sagaalkii guriga nabi maxamed ayaa habeenkaa waxaa laga waayey saxaabada wax lagu martigeliyo adiguna markaad maalin biilka waad waalama inaaba taagin maa macanaa mahayna wey oo taanada ma aha ila almaa faqaala rasuul lah rasulka il xuguu saxaaba la fadhiyey yuu la hadlay marka man yadummu aw yudiifu haada nab wuxuu yihi kumaa qaadi saxaabigan ama caawa marti gelin saxaabi la fadhiga nabg lahadl man yadummu yadumhaya aw yudiifu ama marti gelinaya haadaa saxaabigan waxaa laga qadanaya ruuxa muslimka ah gacantaada inaad wax ugu qabato iyo awooddaada iyo waxtarkaada haddii aad awoodi weyda adigu muslimiinta oola hadal war hebelow ninkaa walaalkeenoo dhibban baa jiray maxaa u qaban kartaa yani waa arrin muhiima wey inaad ka xishoto lama rabo su-aasha aan la ogolayna sharcigu diiday waa midda adiga aad ummadda weydiisanayso aad leedaha waxaa la isiiyo waxaa la ii qabto aad leedahay taa waa mamnuuc lamana ogolo ilaa lidaruuratin qaa'ima aw lixaajatin mulixa se shareecadu ay soo reebtay laakiin markaad muslimiinta la hadlaysa hebel wax loo qabto way bannaanta waaba sunna mutabaca min sunati nabiyina axad sal slm waa la socda xadiidkii salama ibn abax fi saxiix muslim waayri gabar wanaagsanoo reer beni fazaare ah ayuu wuxuu u haniimadii sabigiiba laga siiyey aad u quruxsan nebi maxamed baa salama u yimid salama gabadhan quruxsane een caadiga ahayn carab gabadha ku jirtaya iska soo wareeji baa lay nabi maxamed arkeen gabadh wuxuu nabi maxamedo gabadh waa gabadh aada quruxsan welina wax kama dayine maa ii yarkaayis nabigu waa iskaga tegey haddana maalin labaad bay iska soo warbixeen nabi wuxuu ku yidhi lilaahi abuuka gabadha iska keen salaam waa su dhejina soo wareeji haddana intoo kaleu yidhi mar saddexaad iyo marka labaad waxay garan mar saddexaad bu nabiga ku labsaama sideedu wey gabadhu mana taaban agteed mara xataa kama faydina waa iga qabo nabigu gabadha wuu qaaday kufaaru qoraysh buu weli niman yaho gabadhaa qaata dadka dhalana dadontan u laakiin ragga idin xidhan soo wareejiyey toddoba saxaabe ama ka badan buu nabiga kusoo soo daayey weliba markaas adi gabar quruxsan oo nin kastaba asugu lafihiisa isu bidahayo haddaad tar hebel soo wareeji ruux muxuu dareemayaa ninka ku dhacaya gabadha asaga isku wadee buu isleeyahay laakiin nabigun maxamed sal slam inuun hawlaha ku jirin bay saxabada ogaayeen nabigu intuu qaaday salawatullahi wasalaamu calayh ayuu diray nin buu u wuxuu hi maka gee nimanka maxaabiistay kufaaru quraysh haystaan kaga soo marka dariiq kasta in loo maro oo bannaan ayaa laga qaadanaya dadka muslimiinta xixirn ama kenya ku xixirna ama meel kale ku xixirna ama adduunka in wax loo qabto laga qaadanaya fii sunan abi daawud wamusnad axmed wahayr waxaa ku sugan bilaal alxabashi in waxaa weydiiyey nin la odhan jiray yaxya alhawsani mise cabdullah ibn yaxya alhawsani waxuu yidhi waxaan ku weydiiyey xalab mise xamsi buu bilaalo nin waayeelo kala kulmay wuxuu ihi bilaalo waxaan ku weydiinaya intaadan geeriyo nebi maxamed waaba dhintay nebi maxamed inkamkii iyo dhaqaalihii iyo biilkii uu muslimiinta ku maamulhayey ee ku kala waday ee intii soo islaanta kuwa duulahaya kuwa xanuunsan kuwa dhiban kuwa baahan qabaa'ilka dagaalamay waxaasoo dhan ku heshiisin jiray haddaad awoodisi su-aasha hadda kor lama weydiinin laakin xaqiiqadan kuu sheegahay bilaal muadinka nabi maxamed ba salawatullahi wasalam aleyh wamaca dalika wuxuu ahaa wasiirka dhaqaalaha ama wasiirka maaliyadda ee dowladda nabi maxamed salatu wasalam aleyh wuxuu hi nin yahow nebi maxamed wax dhaqaala iyo wax bilow haya ma jira waxaasoo dhan anaa maamuli jiray bun anaa gacanta ku hay markuu nabigu arko ruux muslimoo dhiban ama ruux caradan ama mid baahan ama qaybo cusub ay soo islaamaan nabigu wuxuu dhihi jiray baaw intaad ganacsatada muslimiinta u tagteen madiine degan dayn ka soo qaad dayntaan ka soo qaadi jiray dayntaasaa ninka muslimka islaamay wax lagu qaban jiray ka baahan xogow raashin lagu siin jiray ka aradan lagu arad bixin jiray daynta waxaan iska bixin jiray markii wax la helo ama dhaqaale yimaado ama muslimiinta wax deeqaan ama haniimo wax laga helo ama fe wax laga helo ama hadaayaadkii badnaa ee nabigu u iman jiray wax laga helo saasaan dowladda inayd ku wadnay buuri waxaa dhacday waagi dambe saan dayntii usoo qaada jireen saa ugu waday nin yahuudi ah oo gaal ah oo ganacsado weyn ahaa yaa maalin ba i buuri wuxuuhi bilaalow waanku arka adiga saaxiibkaa oo wuxuu ujeeda nabigu u adiga saaxiibkaa dayn qaadashadii iyo weliidkii baad ku rafaadeen maanta hebel baad u tegi daynasii baad dhihi wuu kuu diiday berrihi baad u tegi wuu kuu diiday wax ma hayo mar kastood wax u baahato dayn u baahato aniga ii imo anaa ku siinaya bilaa shuruud war gaalku fiicana laakiin waa gaal siyaasad loo wey bilaal buu rabaa inuu addoonsado idan xuruurinyo intaana go-aan gaarin waxaan la tasanayaa madaxweynaha muslimiinta oo kuma ah rasuulka salawatullah waslamu alayh wuxuu nebi maxamedow ninka gaalka ah ayaa saa yidhi maxaan sameeyaa nabi wuxuu yihi khayr allah siiye si fiican buu yeelay inaga soqa dee ninkuu yidhi n intaad war hebelow anu waxaan ku siiya mahay laakiin markastoo dayn u baahato ha wareegin soomaalidan dhibka badan iyo dadkan wada dhuqurtaaga ee indhaha taagahaya ku wareegsanne halkaas soo istaag kaash baan kuu siin xilligaa dantaan iska keen sababku gacan bay furtaagla soo maa waad buutan awrayn lahayd oon dib dambe ninkaas idan deyntan ka qaadan jirray saan deynta uga qaadan jirray muslimiinta ugu bixin jiray nabi maxamed iyo bilaal bay u taallaa cid kala bixin mayso jawaagi dambe wuxuu ii buri sanad muddadayna ku ballannay markay wax yar ka dhiman tahay inaan daynta bixino muddadii aan ku balan markay waxyar ka dhiman tahay dou maalin anoo intaan weysaysta amin duhur ah inaan aadaamo doonhay waa muadinkii nabi maxamed waa wasiirkii maaliyadda waa wasiirkii daakhiliyadda wax kastaba saas ku ah anoo intaan weyse qaatay inaan dhagaha faraha gashaa doonhaya amin duhurkiga yo halkaasoo kale waxaa iga soo baxay buu ihi ninkii yuhuudiga ah ee hantiilaha ee deymaha nagu lahaa iyo niman garcasoo ganacsata la socdo dhowr ah oo nacamlayaal ah markaasuu uri yaa xabashi ma og tahay waxa kaaga dhiman muddadaada muddadaan ballannay waxa kaaga dhiman ma og tahay inamaa duunaka arbacu layaal afaroodin baa kaaga dhixil waan lacag iska bixinay lacagta waa lacag dayna bool ma bixin karo walaana muxudan bixin karo ilahay in faraj mooye markaasuu waan ogahay uri xoolahan ku siinhaya kumaana siinayn karaamatan laka walaa karaamatan lisaaxibika xurmayn adigaan ku xurmaynayo iyo xurmayn aan saaxiibka xurmayn ama aan naamusahayoon sharfahayo kuma siinaynina waxaan kuu siin hayay in daynta kugu badato ood iska bixin weydo kadibna aan fooda ku gooyen ku addoonsado oon kugu celiyo waxaad ahaan jirtay dhaqan kufaari quraysh ay taqaanee carab taqaanee xilligii jaahiliga la yaqaanay baa jira yuhuudna ka yimid oo ah ruuxi dayn lagu yeesho oo dayntaa xilligii loogu talagalay iska bixin waayo in timaha foodaa kore lagaa goynaya waxayna calaamo u tahay inaad saacadda laga bila tahay geela lagu raacsanaya ishana dheerka lagaa raacinaya dayntii mar iska bixin weydo ishaa beerka lagaa gelin fooda lagaa geyn addoon baa tahay waana curfi jiro ma diidi karti or xor baan ahay hooyaday xor bay ugu dhasho aabbahay xor baa inay waxba kuma jiraan curfiga dhan baa saas ah sayd ku adoonsatay ninka madagaal ba qabatay maya dayn baan ku heshay oo iska bixin waayo idan asbaxa cabdan mubaaharatan dhaqankaasaa jiray dhaqankaa laftirkiisa isagoo farsan oo magaalayadu ka jira adduunka maanta meel kastana ka jira sidaga jira dowlad baa xornimo qaadan xoogo madax yar tahay waa dowlad faqiira ah waxay dhihi bankiga adduunka waxaan ka rabaa xoogow deyn aan ka rabaa soddon milyan boqol milyan konton milyan baa la deynin dowsaar baa la socota boqolkiiba an boqolkiiba toban boqolkiiba labaatan baa la socduusaa dowladda ayada haddii toban sano markay boqol milyan qabto boqol milyanoo boqolkiibay dul socdo shan ama toban ay dul socoto labaatan sano gudaha wadaynta waxay noqon milyaaraad balaayiin bay noqon a weligeedba reer galbeedka reer yurubka xukuma saa nooya hadday kala doontaysaan lacagta keen sooqa qabo hebel hebel soo dhiib waalhi wey anaa dhalay aabahadii kale lacagda magasin maayo wadankii weligii kaambiyaalbu sii geli kaambiyaalbu sii geli uu sii baabi wuxuusan bixin karin buu tegi waxaad maqli sanadkan maanta dowla hebelaa laga cafiyey deymihi lagu laha suu laga cafiye ma jiraan maxaa laga cafinaya ma taqaanaa xoogu yara dulsaarka qayb kamida ah la cafinhayaan ra'sumaalkii iyo ka badan baa ku saaran yahay weligaa marka waxaad addoon u tahay bangiga adduunka iyo ree yurubku wax ku siiyey iyo reergalbeedka ku siiyey waxay doonaan bayna kaa yeelahan mana jiri karti lanna balaayinba lagugu leehay dayntii keen ma bixin kara kadib waxa laga xidhi bangiyadoo dhan ganacsigoo dhan wax kaa soconaya ah ma jiraan haddana waxay ku cusbanta inaad haweenka dhiibto gabdhaha dhiibto ragga dhiibto taawaad daalada ka qawan ha dalxiis wax kasta noqonaysa wax kastana waa kaa bisaaya lanna addoon baa tahay min xaytu laa tadri dhaqankaana waa kufaaru quraysh jaahiligii ka soo jeeda wey yan baabkaa gelna anigu baabkaa kuma fici laakiin kayi horaan ku socdo baabka waxaa la weydiin raggii meelaha ka yimid ayaga almuhim wuxuu idhi asar habeenbaan kaa bixin weydana hooddaan kaa goyn waxaan kugu celinhayaa waxaad ahayd oo maxaan ahaa addoon baad ahayd oo umay ibnu khalaf iyo khayrkii addoonsadaan iyo balaayo kadibna abubakar uu soo ibiyo xoreeyey masaas ahaa waa maxay taabicigu wuxuu i baba markuu soo furi gaalku maxaa dareentay hadda waxaan dareemay bui ruux biniaadamo xor ah oo layidaanku addoonsadaan doonahaya wuxuu dareemi lahaa maxaa dareemay ta laakiin waxba ma kartid ninku xaq kugu leehay xoolo kugu leehay waana curfi jiro weli sharcigu usan idinqaynin wey waxaa dhi bur bal afarta beriha la gaadhee oor iska tag salaadii baan aadaamay markaan salaaddii aadaamay oo la tukaday goorka nabi maxamed ee saxaabada yimaadeen la tukaday markiiba nabiga hadalka lama boodi caqliga indaal u furso yani waa madaxweyne dhan wey laftiisa madaxweyne madax banaana markaad mas-uulka xilli ugu dhiibi markaaba hawsa la soo booda waxdi yaraa kuga soo dhacdaan la orda la booni maayo inaad fikirto waxal doonaya wax xallin karta casarkii ba haddaan la gaaray waan aadaamay maqribkii baa la gaaray waan aadaamay ceshihii markii la tukaday ee nabi maxamed xaafadiisa raaki u aaday saanuna aayar nabi ka daba tegey oo saxaabada ka hadoon gurigiisi tegay baan qowlka raacay waa kuma waa bilaal nabxuudi soo dhowow bilaal xilli madaxa wada waa siday wasiirka dhanna nabi maxamedo buu ii bilaal haddaan ahay gaalkii hebel ahaa een ka dayn qaadan jiray soo garan mayso haa gaalkii baa maanta ii yimid saas iyo saasuu i yidhi bilaal marka nabi maxamed unasan xoolahayni waa ogyahay asagaaba wasiirkii maaliyadda asagaaba khasnajiga asagaa daakiliyada inuu nabi maxamed lacagtaa u maanta bixin karin waa ogyahay nabi maxamedow gaalku saan u jeedayn arkaya indhihiisa ka muuqatay nin xumaan soo wada wey inuu ikharibuu rabaa adiguna ma hayso oo lacagtaa maanta noo bisan karta aniguna ma bixin karo caawa marka laga reebana saddex beri baa inoo hadha nebi maxamedow mu'adin kale samee ifasax inta laga gaadhahayo muddadii ama laga dhaafahayo waan cararayo dadkan reemiyiga ee muslimiinta soo islaamay baan caanahaas kala cabbi halkaasaan ku dhumanhaya inta ilaahay farajka keenhaya oo lacagtii waxaad ku bixisaad ka helaysa hantidii nabiga cabaar buu iga aamusay bu u nabiga cabaar iga aamusay wuxuu in shita ictamadta hadday kula qumanaatay go-aanka aad gaadhay waa u fasaxantahay nabi maxamed ma bixin karo daalo waa og yahay nabigu inu soxbaa qari asagaabaa daqasnajia maxaa lagaa qaran nabi maxamed marka ii fasax buu haulaai alaxyaa min alacraab aladiina aslamuu inaan u cararo inta ilahay faraj ka jeenan meelahaan ku dhumaalaysto gurigay baan tegey wuxuu rabaa marka habeenku marka nis dambe la gaaro ogta hore inuu dhaqaaqo an meesha laisku qabaninba waan seexday waxaan diyaarsaday jiraabkaygii ehligaygii seeftaydii warankaygii kabahaygii gaashaankaygii wixoo dhan baan madaxa dhigtay madaxaan saartay haddii nimay kodol ku taagantahay walbahaar nabar ku taagan yahay habeenkii ma seexdo kole waan saacad ma jirto mobayl iyo gambayaalka kicin iyo alan midna ma jiro kaligan soo boodaa waxaan firaa xidigaha cirka dhug ile idan waxaan dhahay calayka waan ku noqdaaba saddex goor soo booday oo nis dambe la gaaro xilligaan aadaani jiray adaanka hore dhici jiray la joogo dankadahay gashaday buu warankaygii qaatay seeftaydii qaatay gaashaankaygii kolaygii biyahan ku shuban lahay wxo dhan baan qaatay dhaqaaq markaan ehi yaa ruux ordahaya yaa bilaal ajiib rasuul farad baa yimid madaxweyne naaba carar inuu qaxa taagan ilaah baa subxaana wa tacala faradka bilaalow nebi maxamed baa kuu yiri ajri anoo qalabkayga watan dhaqaaqoo nebi maxamed gurigiisi aaday sagaalka habeenimo toban sac meelaas intaan sii socday bannaankii masal janaa'iz meesha janaa'iz lagu tukan jira meel bannaan ahayd oo u dhexaysay guryaha nebi maxamed ee masaajidka dhankaa bidixda ka ahayd baan sii maray anoo le masaajidkaa dhex marin baan geeskaa ka maray ilah waxaan sii maray buu hi afar halaad oo waxa saarana dhar ah ama raashiina adyaabayso fadhiyo arumaa baan sii maray waan soo socday maxaa alaabtan baa timid waan iska socday nabigaan u tegay salawatullah waslamu calayh casirka caawa waa ka baxay cafwan wuxuu nabi maxamed markaan u baxay asalamu alayka ya rasuul lah abshir yaa bilaal bare allahu akbar markaasuu nabig markuu islaam yuri alam tara alrakaa'ib alarbac almunaakhaat afarta halaad ee aruman ee meesha fafadhiya miyaadan soo marna haa faina laka faina laka huna wamaa calayhina fainahuna laka wamaa calayhina afarta halaad iyo waxa saaran iyo ayaga laftirkoodaba adaa iskale maaha bimacnaa qaade maahee diinta ku bixi way xoolihii islamka lagu lahaa wuxuu i ilahi baan ku xamdiyey waan soo laabtay warankii iyo seeftii iyo gaashaankii iyo alaabtii waxaan iska dhigay afarta halaad baan seetada ka furay rajadii iyo hantido dhan baan ka dhigay ayagii baan qaaday darin baan kusoo dadabray ina meela daaqaan baan geeyey kadibna soo laabfajirka inuu ka caruradalaal fajirka inuu meel cidlaa ku tukado door ku tukaduu rabay salaaddii fajarkayd baanu aadaamay markuu waagu baray yaan hantidii wixii lacag tahayn m wixii kaleo dhan yaan waxaan geeyba suuqa albaqee baan geeyey suuqa asaga markaasa waxaa cod dheerna u ahaa bilaal haadibu saacaddan laga bilaabo nabi maxamed ninkii wax ku lahaayo isu keenkeen halkaasu keenkeen haddaad kaashurata kaashkan kugu siin haddaad bareeca rabtana xariir iyo dhar iyo raashiin iyo badeec wuxuu ihi maalinkoo dhan baan midaan bareeca ku siiyo midaan cadin u siiyo yaan waday hash geeloo dhan waan soo dhameeyey afartaa wixii saaraa ibir waxaa ka soo hadhay buu ihi laba owqiyadood iyo badh bimacnaa laba dirham iyo badh aduu lacag markay u baysata shan kunoo shino dhan wey shan kunoo shilinoo kenya ka hadhay idan waxaan u mid buuri nis dambe xili dambeo lix sac meelaha ah oo duhurku soo dhow yahay ama bacda duhuraba baa nabiga u imid oo keligii fadhiya masaajidkii si dadkii tukadeen la kala dareeray nabiga walbahaarsan oo saa u doonaysan oo gacmaha sidii nin walbahaarsan u fadhiya nabiga waan salaamay wuxuu yihi bilaalow asa cala aladii qibalaak dhankaada u xijiray muxuu sameeyey reer waxay yeeshay nebi maxamedoo hantido dhan waan iibiyey halihiina waa joogan afarta ahaa wixii saaraa ama maacuun aha ama hanti aha ama badeecaha ama raashiinaha ama dhar ahaa dhammaan waan iibiyey daymihii oo dhanna waan bixiyey waxaa igaga soo haray laba dirham iyo badh aan islahaa ama galabta ama berri oo kale yimaadaan dad wax sheegahay ma wuxuu ihi balaalow haddaadan iga raaxaynin labadaa dirham iyo badh aad ruux muslima u baahan adan siinin ama mid aradan ah, aba ku arad bixinin anigu arixnii buuhi min hadihi daraahiimi alaaث fainii laa adkhulu calى axadi min ahliha xataa turixanii min labadaa dirham iyo barhkaa ilaad meel saarto ama deen ku bixiso ama ruux muslima ku baahan aad ku qabato ood wax ugu qabato ballankiiaan reerkayga u hoynaynin xeebana sagaalkii xaas midna u tegi maayo galabkii dhan baan waxaan raadinaya nin been sheegta Ah ama xoogaa dhaaleyla kana sakaraada amaad xoogow koobayn sonkora ama xoogow caleena ama mara ugu iibisaa habeenkii nabi maxamed meeshuu baryey ruuxan fiyaran waaye maalinkii labaad haddana nabig baryey habeenkii labaad nabigu masaajid ku baryey maalinka saddexaad oo habeenka saddexaad nabigu baryi lahaa masaajidka waxaa dhabo laba reemiya ah oo waa dhow soo islaamay oo magaalada madiina wareeghayo oo yar baahan baan arkay qoliran iyo warkaaleed maxay u baahan tihiin raashin umis war adigu macbus ku qaado war adiguna xoogo go'a maca salaama imankan faraha ka saaray waan soo orday nabi maxamed oo hawlihi waan bixiyey markaasuu nabiga alxamdu lilaahi aladii araaxanii minha ilahi ku mahadiyey fadakhala calaa ahaalihi markaasuu nabigu ka bilaabay sagaalka guriga soo salamay maxaad ku bareen labada habeen seed ahaydeen sagaalka guri nabiga soo salaam idan wuxuu ihi yaa taabic hada aladii sa'altanii canhu can nafaqati rasuulilah diilkii nabi maxamed ay weydiisay intaas ahaab xadiika waa xadii saxiixa xata shekh alban raxmat lahi saxi sunan abud ku saxiinaya axmed xambal ninka loo yaqaano xaakim bayhaqi waa xadiis saxiixoo sugan wey idan waa qayb ka mida xilkii nabi maxamed saaraa iyo muslimiinta u qabanaya idan marka waa in isku tashado oo muslimiinta wax ku qabtaan baa la idan marka khuruujka aan ka baxay baabka cafwan ayb faqaala rajul min alansaar nin reer ansaareed baa wuxuu yidhi abu alxa weye saxaabiga war garanaysa ninka ansaari la sheegay abu alxa weyaan zawji umu sulaym alansaari radi allahu tacala canhu ana nabi maxamed anaa qaadahaya martida kuu timid ee wax loo waayey anaa marti gelin haya faاnطalaqa bihi wuu la tegey ila imra'ati xaaskiisii buu la aaday martidii u kaxeeyo gurigiisiibu gey faqaala abu alxata wuxuu yidhi akrimi karaame oo maamuus oo sharaf dayfa rasuuli illaahi rasuulka ilaahay martidiisa ila martida markooda nabigay u timi salawatulahi wasalaamu calayh nabigaa wax u waayo salawaatullahi wasalaamu calayh kadibna waxaa lagu wareejiyey saxaabigaas idan marka waa marti nabi maxamed salawaatulahi wasalam fa qaala waxay tidhi maa cindanaa ilaa quutun lisibyaan maa cindanaa agtanada ma ma hayno ilaa quutun raashin mooyeen lisibyaan caruurta wax yaroo carruurta ana u talagalay baan haya wax kale hayaba labadeennu aniga iyo adigu waaba iska qadayna caaw wax yaroo carruurta ay ku cidgalaan bisaan hayaan bimacnaa nabigu waxma dhaanna wey wax yar baan hayna carurta logu talagalay abu wuxuu ka mid ansaar hadda ugu hanti badan buu ka mid wamaca daalika xilligaas kala jabantay ku saadeen martidu faqaala wuxuu ihi bilaal abu rabaa hayiii tacaamaki inta raashiinkeed hayseed carurta ugu talagashay diyaari habee wax ku dardar yar geeda geeda diyaari bur warka jooji carucarucaawa socon mayso wa aslixii hagaaji siraajaki faynuustadan hagaajiso yani faynuustana si fiican saliidi wax ku shub maxaan ku dhahay muxua baalki la geen jiray hmm? dubaalad baan rabaa ama leefad waxaa tiradaba leefad fiican u samee idan reerka waxaad ka dhigtaa inaan nahay xogow haysta reerku mogta markuu xataa wuxuusan shito haysanin raashiin iyo markuu biil biilbeeyo hataa fanuusta la shidi maayo idan fanuuska hagaaji oo fanuuska ha ifto oo guri habaysan ka dhigo wixii oo aan dheregsana halkaa aan joogno war dhammaaday wey wanawimi seexi sibyaanika carruurtadana carruurtana dhamaan dhar buuri taad gogasha ku seexayso saa dheh ha seexdaan kulle wada gamaan illa waa iska carruur moogta ti la seexiye madaxa loo gilgilo waray ka seexanayaan seexi bay carruurtana idaa araadu markay doonaan cashaan casho markay hoy casho hoy caano ay dhahaan hoyar sexadho baa laydin dh madaxa u gilbisay kulligaa sexda fahaya dhacaamaha raashinkeedaba diyaarisay carruurta ugu talagashay marka hore wa aslaxad waxay hagaajisay way habaysay siraajaha faynuusteedii wa nawamad waxay seexisay sibyaanaha caruurteedii bay seexisay uma qaamad way istaagtay haweenaydii musulayn kaannahaa aad moodo tuslixu inay hagaajinayso siraajaha faynuusteedii intay istaagtay waxay iska dhigtay inay faynuuska wax ka bedelayso ama wax ku shubayso ama laambadda ama liifada dheeranayso fa adfaatu markaasay baktiisa waxay rabtaa inaan la arag ayada iyo ninkeeda waxay rabtaa inay iska horjeedsadaan sidii ayaga wax cunahaya saxaabigan martidana intii carurta lagu taaba uu si fiican u cuno haddii kale u arkay inay labadii reer kalaha iska fadhiyaan xooguu intuu ta iska soo riixi oo xishoonhaya nink waa nin xeelkas ah marka waxay rabtaa inay mashaq mashaq dhahaan oo ay iska horjeedsadaan oo iska dhigaan in ay raashin cunhayaan waxaa la kaartaynhayaa ninkii martida ah oo laga dhighayaa in raashin la cunahayo si asagu intiisa iskaga calfado si fiican wa jacala waxay gudo galeen yuriyaanihi inay ninkii u tusayaan martida ahaa annahumaa ayagu ya'kulaani طacaaman inay raashin cunahayaan wa baata waxay bariiseen oo baryeen daawiyeyn ayagoo bog laalan oo baahan yani umu sulaym ama xaaskii abu talxa iyo asaguba waxay ku baryeen ayagoo bog laalan intii yada carruurtana waxay siiyeen saxaabiga martida ahaa ayaguna waa iska baryeen falamaa asbaxa markuu waagu baryey hadaa wuu ka lahay abu alxa kallahay ilaa rasuulilah weliba wasala alfajra maca nabigu fajarka la soo tugay salawatullah wasalam calayh faqaala nabigu wuxuu yidhi nabi maxamed waa loo sheegay nabi xogtaa la siiyey abu talxa iyo sulay abu sulaym waxay xalay sameeyeen inay ninkii u beenguureen faynuuska u damiyeen iska horjeedsadeen ninkii saxaabiga ahaa intii yarada carurta lagu talagal u si fiican u cunay ilahna subxaana watacala uu ka raadli ahaaday abu alxa iyo xaaskiis nabigu marka wuxuu u bishaaranaya abu alxa wuxuuna yidhi laqad daxaka allaahu ilaahay waa ku qoslay aw amase cajiba rabbi waa la yaabay min ficaalimaa xalay waxaad samayseen falkii aad xalay samayseen ilahay waa u bogey waidaa daxika allahu calaa cabdin falaa xisaaba calayh xadii saxiixa ah wey ilahay addoommadiisa addoon ka mida rabbi u qoslaayey falaa xisaaba calayhi aakhara la xisaabima idan abu talxata wamra'atuhu min ahli jannati qaطcan bataatan intaasay ku janagaleen maxa waa hawl culus wey kalsooni doorid iihaar hunguri wanaag caruurtii seexi dhabaan dhow adiga faynuusi dami iska horjeesada wadaadka qanciya nabi maxamed culayska ka qaada hawl culus wey aduuna maanta adoo saaka qoray oo qadiray xooga cashada baad soo garan fadhiistay oon xaggaa ka soo fadhiistay malageen baa galaam filahaya hmm. nin soomaalidu rimiya waxay dhaheen soomaalidu gabar reer magaalo guursada raashinka markay u keento ay hadda la soo gara fadhiisatay u hagaajisay cadka hilibka qaabo saa dhaho waa war habeeya islaantii buu furay ninkii maxaad u furtay baa lay gabadha muxuu gabadhaa weelay keento oy ka hadhan waaye bu hambe nin weyn baan soo rooday hambe nin weyn baan soo reeday meesha ad ka fadhiisanka waaye bu marka dadku iskeeni maayaan <laughs> markaa iskeeni maayaan idan waxaa weyaan in wax quurka lagu fiicnaada la rabaa oo dadka muslimiinta laga warqabo baahido <clears throat> waanzla allahu ilahi wuxuu soo dejiyey wayu'iruuna calى anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun wayuiruuna waxaa muhaajiriin iyo ansaar lagu ammaanay muhaajiriin dadka martiday ahaayeen ee laaji'iinta ah dadka wax soo dhoweeyey ee karamka uu ku baaba'ay ee agtooda hawsha ay caanka ka ahayd ansaar bay ahaayeen wayuiruuna way doorahayeen calaa anfusihim naftooda ka doo wuxuu asagu u baahan yahay oo asaga u nafbaxay iyo waalki siinaya hebel baa iga daran hala siiyo walow kaana haba ahaataa lebihim bilansaari khasaasatun baahi daran waman yuuqa shuxa nafsihi ninka laga ilaalaya naftiisa bakaylnimadkeeda bakaylnimadaa kugu jirto nooc kaamida wey bini aadamkao dhan bay ku daalacan tahay hawshaa ninkii rabbi ka caafiyo fa ulaaika hum muflixuun intaanaa u baahan intaan yama dhaabto aniga xaggayga daan la kacdo mushkilo wey baabu jaa'izati dayfi ruuxii martida hayn la sooro u baabay jaa'iza waa xoogoga waxaa weeyaan wanaagsan hordhaca ruuxa markaad marti soorayso wax wanaagsan ad ku qabsha la rabaa abaalgud oo kale wey jaa'izatu dayfi martida soorideedu u baab yahay ama in si fiican loogu abaalgud si fiican loo sooro wax wanaagsan loo geeyo xadaثana cabdالlahi bn yuusuf aلtinisi alimaam alxaafid qala xadaثana اleyd bn sacd alfahmi اlmisri qala xadaثanii saciid almaqburi can abi shurayx almaqbari can abi shurayx alcadawi صaxaabi jaliil awey qaala wuxu uhi saxaabiga samicat uunaaya labadeeda dhogood waxay maqleen wa absarat caynaaya indhahayguna ay arkeen xiina takallama الnabiyu sal ly slam xilliguu nabigu hadlay dhaqankaa aad buu lahaa inuu isticmaala abi shurayx alcadawi qolihii reer binu maymuru la hadlahayey fi saxiixayn saasuu yidhi waa saxaabi markuu tooynaya xadiidka dhagahan ku maqlay in aanan ku arkaya bu yani waa tawkiid ayb anaa la ii sheegay iyo heelba saxaabi kala ii sheegay maaha dhagahaygan ku maqlay aragaygana waa ku arkay indhahan ku hay xiina waktigii baa nabiga maqlahay xaggana arkayo fiirinayey takallama nebigu u hadlay oo faqaala uu yidhi man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir maalinka dambe iyo alla ciddii rumaysayay ama ninkii rumeeyeyo falyukrim ha karaameeyo bimacnaa ha maamuuso ha sharfo ha xurmeeyo ha qiimeeyo jaarahu daraskiisa waana dhaqankii salafka ku dhaqmaaya haddaynu soo maray waxay samayn jireen waman kaana yuminu biاllaahi walyowmi alaakhir maalinka dambe qiyaamo iyo alla ciddu ninkii rumeeyeyo falyukrim ninkii rumeeyey muxuu samayn falyukrim ha karaameeyo ha maamuso ha sharfo dayfahu waxaan rabaa martidiisa jaa'isatu abaalgudkiisa ama soorkiisa ha wanaajiyo yani falyukrim jaa'izata dayfiyo martidiisa fooryadeeda ha wanaajiyo waxaad heli karta u habe xaggana ha isdhibina ha isdili takallufka lama ogolo laakiin markaad xoogu adu aad doonayso maal inaad yeel tamcaysato ama ciid wax fiican u cunto waxaad samayn la u samee wey ila taa takallufka kuma ahee xoogow yar naftana iska qaadi qaala nabi wuxuu ihi saxaabigii ama saa'ilkii wamaa jaaizatuhu yaa rasuul allah jaaizatuhu yacni abaalgudkiisu ama sooriyadiisu maxay tahay nabi maxamedow qaala wuxuu nabigu yowman wa habeen iyo maalin wey habeen iyo maalin buu xaq badan kugu leeyahay maalinka u horeysa xaq u daran la raba inaad qanciso ruux waa maalinka u horeysa wey labada beri ee dambe carurta wax la qabaa dabkaa la shito wax kala qabaa iyadon qaladii la karsanhayey iyo haddii digir la cunhayey haddii misir la cunhayey haddii lafa la karsanhayeyba saddexda beri ee dambe ama maalmaha dambe dadku wax la qabaa wey laakiin maalinka u horeysa dardar baa lagaa rabaa fiican dargeelid baa lagaa rabaa kasheeshlayn badan baa lagaa rabaa waa sidee wadiyaafatu martigelintuna waajibkaana alaa ayaami saddex beri wey saddex waajibka ugu leehay famaa kaana waraa'a daalika saddexdaa beri wixii ka dambeeyay fahuwa sadaqatun calayhi waa sadaqo waa xilkasnimo iyo wanaag iyo ixsaan xaggaaba ah saddex beri laakiin waajib uu kugu leeyahy ruuxa muslimka kusoo martiyo waa waajib dinac ku saaran oo kuu saaran sida salaadaad u gudanayso fardu cayn ku saaran weeye ayb ama saddex beer wixii ka dambeeya waa ixsaan iyo wanaag iyo sadaqo wadaadda waxay leeyihiin xadiidkan wuxuu u socdaa reemiyiga magaalo haddii la joogo oo loojij iyo maqaaxyo wax laga cuna la helahayaay marti ma jirto walaa daliila caleyh aslan madiine maxay ahayd tuula ahayd mis magaala ahayd ayib <clears throat> nin doonahay inuu ka baxsado xilka saaran dadkana madaloofiyo meeshu waa magaalo magaalada iska dheci magaala maa iska dhec shilinba ma wate ayib ama meel lagu hagaga ma aqaan ama meelaha warwareegayaabaa lai ceeshin karaa intana laga qaadan karaa ayib idan cumuumka xadiidka laa mukhasisa lahu waman kaana yuuminu biاllaahi walyowmi اlaakhir falyaqul ha yidhaahdo khayran shay wanaagsan ha ku dhawaaqo aw liyasmud ama iska aamuso oraah iyo weer wanaagsan afkaada ha ka soo baxda ama shab iska dhig baabu diyaafa alaau ayaamin martiqaadku waa saddex beri buu baab yahay xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki abu سلمة qال xadaثna abاn iبن يزيد الcطاr الbsري ثقة له أفrاad qال xadaثnii yaحyى huwa بن abi kaثير الطائي ثقة yudls وyursil waa nin imaam irsaaliya waxna tdliisiye w can abi سلمة abi سلمة بن cabdالرحمن بن cوف الزهري can abi هurayرaةa qاal qاala rasuul الlah rasuulka ilah wuxuu yihi aلضiyaafaةu matiqaadku alaaa ayaamin waa saddex beri waajibka ah fama kaana bacda dalik intaa wixii ka dambeeyana fahuwa sadaqatun sadaqa wey baabu laa yuqiimu cindahu xataa yuxrija wuxuu baab yahay ninka martida ah lafturkiisu saddex beri markay dhammaato inuu iga wareego wey anna waxaa laga yaaba marka dambe inaan isnacno ayb ruux bani aadamka intuu xiisaha leeyahay in laga yar lexdaa la rabaa shareecadu waxyaaba badan bay saxaysaa yni waajibka walaalka kugu lahaa waa saddex beri wixii ka dambeeya waa sadaqa iyo ixsaan aniga martida ana shareecadu waxay ifaraysaa in aan isgarto saddex beri hadday dhaarta inaan meelahaas bal nin kale aan ka dulco adi hebel saddex beri hayniy waa caalada iska dhici doon wuxuu baabya laa yuqiimu ku nagaan maayo cinda almudiif ninkii marti qaadahayey agtaada agtiisa ku nagaani mayso xataa yuxrijahu ilaa uu dhib geliyo oo dhibto oo ruuxii aad dambaajiso yudayiq calayh xadaثana ismaaciil ibn abi uweys qaala xadaثanii malik ibn anas can saciid ibn abi saciid almaqburi can abi shurayxin alkacbi ana rasuula اllahi sal ly slam qaal man kana yu'minu biاllahi waاlyowmi اlآakhir falyukrim falyaqul maad qor aniga falyukrim meesha dhex geliy xamalin waa krim mudraja qaybta dambe ayay ku dambaysaa taas ah, falyaqul khayran khayr ha yidhaahdo ha ku dhawaaqo aw liyasmud ama ha iska aamus waman kaana yuminu biاllaahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfahu martidiisa ha maamuso ha karaameeyo jaaizatahu maalinkiisa u horeysa jaaizatahu sooryadiisa u horeysa abaalgudka u horeeya waa marka u horey jaaizadu waa yowm waleyla ayb yani yowman waleyla habeen iyo maalin wadiyaafatu martiqaadkuna iskiiba alaatu ayaamin saddex beri wey saddexdaa beri maalinka u horeeya culama waxay leeyihiin maalinka u horeeya jaaiza la waa gooni saddexda beri kan waa l diyaafa isku qasin lemetd leeyihin afar beri wey maalin waa martisoor cajab qaboo gooni ah xisaab gooni ah wey saddex berina waa marti caadi ah afartaa beri buu leeyahy lan xadiiku kaal wuxuu leeyahay jaa'izadu waa maxay yowma waleyla wadiyaafatuna alaatu ayaam wadan waxay leeyihin waxaa weyaan saddexda beri baa laisku qabanayaayo maalina waa maalin khatar oo magacaaban labana waa marti ayb lakin dalika xadiisku in afar tahay buu tilmaamhaya famaa bacda dalika intaa wixii ka dambeeyey waxaana ka sii dambeeye wadiyaafa ka marka daahirka xadiis waxay tilmaamayaan inay saddex beri oo marti ah iyo maalin jaa'iza ay tahay famaa bacda daalika waadana waxay leeyihin muddat alislaam baa la yeelaayo saddexdaa beri waa gooni waxyaaba badan baa jira saddex beri badan baa jirta khiyaaru alaaa saddex beri calaa khilaafin fiih ninkii mutamasica ama qaarinka ee hadiba waaye waxaa layidhi ha ku sooma xajka ha ku yani alaata ayaam wa sabca idaa rajaca ilaa ahli idan saddex waxaa l waa axkaam badan bay leedahay idan saddexdaasu marahaya axkaam badan socon maysa naska meesha yaallow walaa yaxilu lahu ama banaano ninkii martida ahaa an yahwiya inuu ku nagaado yani an yuqiima inuu ku nagaado wamaa kunta haawiyan fii ahli madana wey an yahwiya inuu ku nagaado cindahu ruuxii muslimkaa uu martida u ah xataa yuxrijahu ilaa uu dhibo ilaa dhibto xataa yuxrija xataa yudayiqa calayh ayb riwaaya cinda muslim baa cadaynayso xataa yuxrija xataa yuasima ilaa uu dambaajiyo idan marka waxaa la rabaa adaguna xilkas noqo awan xilkiga aan guto baab ida asbaxa bifinaa'ihi wuxuu baab yahay idaa asbaxa bifinaa'ihi baa aniga bifinaanihi baa ii qoran hmm? bifinaa'ihi saasaa fiican idaa asbaxa markuu ku waaberiisto bifinaa'ihi ardaagiisa yaa marti kuu ah ruuxu marba hadduu xayndaabkale ardaagaada yimaado martidaada wey albaabkaasa soo garcana <laughs> warkoo dhammaada marba haddii ila reemiyi baa loo badnaa ama waxaa la aha tuuleed ba tuuladu ardaabay leed dadku habeenka lagu caweysamo lagu sheekaysto lagu caweeyo waa taqaanaa ruuxu marba hadduu ardaagaa yimaado ama saaxadaa u yimaado amaama daar ah ama albaabka ganjale uu soo garaaco ama intuu geedka weynaa soo dhaaf uu soo farist maca salaam waa lawaayaa bareeber simar iyo y xoqasho socon mayso waxay dhaheen soomaalidu nin ninba <laughs> nin cali la yidhahdo yaa qoys soo martiyey waxay dhaheen xoogo geeli baan naga guran oo safarka nooma imaan xoogo bishan maan ashaarsanin oo dhib baa jiree bal ree hebel qoyskaasaa xoogow safarna u yimid cidduna u irmaantay reerka hebel isii gaad wuxuu anigu cali baa la yidhahda waxaan cuman baan aqaanaabu dhaqaaqnaga barta dhaafi maayo cali baa la yidhahdaabu bartaa dhaafi waxaan cunaan aqaana ama idinka iib ka soo qaada oo ka keena ama idinka iska ama halkaas dhaafi maayo kicin maayo laanna wuu daawa ruux maanta ilmu soo socday wuu daalan yahay sii soco waa adayg waa mushkilo wey mxuu wuxuu hi cali baa la yidhahda waxaan cunun baan aqaanaa bartaa dhaafi maayo ayib xadaثna abu nucaym alfضل ibn dukayn alkufi qaala xadaثna sufyaan الthawri can mansuur ibn اmuctamir can الshacbiy sanadku dhammaantii kuufiyiin ciraaqiyin wey wa aragta abu nucaym alfadl ibn dukayn waa kuufi sufyaan athawri wakiiba dah imaam ahl kufa weye mansuur ibn muctamir sidoo kale shacbi waa la imaam ahl ciraaq idan waa laysdabagalay can اlmiqdaam ibna abi karimata الshaami qaala wuxuu ihi saxaabigaas qaala الnabiyu nabiga ilaah wuxuu yidhi saxaabiga muminta kale kuufiyiin ciraaqiyuun qaala الnabiyu laylaة اdayfi habeenka martida xaqun waajibun waa xaq waajibo calaa kulli muslimin ruux kasta muslim saaran waa xaq waajiboo ruuxa muslimka kugu leh faman asbaxa ninkuu waa beriiso ruux marti a bifinaa'i ardaagiisa ama faman usbixa ninkii lagu waabaristo bifinaai ardaagiisa fahuwa daynun calayhi dayn lagu leehay wey waa dayn ku saaran mar baadaan ardagaadi imaado waa xaq waajibaan kugu leeyahay haddaad imarti soo ori weydana dayn aan kugu leehay khad la qaada wey nafsu lmumini mucallaqatun bidaynihi wa fii riwaaya marhuunatun bidayni xataa yuqda can daymaha kugu leegelaysa intii martid ka seexatay waa daymo qoran aakharna waa lagu weydiin adduunkan markaad dhimato nafta cirka la talaabin maayo sama addunya dhaafi mayso waa dayn laguu leeha in shaa hadduu doono ninkii way waxaa weyaan ninkii martida ahaa xaq buu u leh waan iskaga kaatay gardanka waan kudhi soo so dhaqaaqi maysaaka xalay meeshaan joogay waad iga seexatay saaka adoon xaqii martida bartaasoo dabalan shahiid wey asagu adoon waxaa tahay daalim la dilay baa tahay nin soomaaliyeed ba waa laga sheegay martida nin ka seexda hadduu nin soo martiyo habeenka uu ku soo marsiiyo uu ku fiiro haddaad murti soori weydo su iskaga joogo marka waagu baryo u kala hayo yuu ninka garaaci jir maxaa ka seexay hmm, dhaqan buu u lahaa ilaa caruurtiisiiba hadda waa dhow soo gaadhay dhaqan buu u lahaa waddan dhan baa laga yaqaanay ayib habeen ba marka reer soo martiye wuu ka seexday ninkii baa ka seexay reer kalaa xaaskeda wuxuu ku tiri wa ninku waa nin socotee miskiin eh ha ka seexanay martisoor hadalku maqlhay oo ilahan ku fadhiyaay oratuku waaga baryo bugsi la soo baxa ninkii bu jilciyey alla hohoogay bay ti baan ka waay ninkaa ka seexan warimase xalay ku waa ninkaa ka seexan si fiican buu jilciyey marka hadduu kula dagaalamo oo uu ku jilciyo dhimataayo daalim la dilay baata iska eeba hawsha ayada xaqli ugu lahabaa diiday imisaan kula waati ninkaa ka seexan malagaa baa galay fain shaaa hadduu doono ninka martid ah iqtidaa uu ka goostay haddaan doono waan kaa goosan kaa dhaqaaqi maayo nin la keda dhaqaaqi nin bashi nin iska xishoonba oo ninkaarkaninkaar qabaya kaa seexday iskaga tag buu dhihi uu iskaga tegi nin dhaqaaqi maaya wain shaa hadduu doona taraka uu iskaga tegi haddaan doono waan kaa goosan oo waa kaa dandhaban haddaan doono waa iskaga tegaya xaqaan kugu leeya wey baab idaa asbaxa dayfu maxruuma bukhari waxba ka tegi maayo idaa asbaxa dayfu martida hadday waa waagu u baryo xaala kowni maxruuma isagoo la qadiyo laga seexday ardaydii baan imid ganjeelida iska xidhatay anoo albaabka wweliy ad xidhatay gudahan soo galay kiida hoosaad sii xidhatay waagaa meesha igu baryay waa laga seexatay maxaa xugma marxaba sheekh martida had badan tahay wixii aad haysa hal mar wada sii waxaad haysa mar dabka u wada saar una sheega inay badan yihiin oo intaan ay tabar ka tahay waxaadan haynin laguma haysto sheekh nabi maxamed markuu wax waayey miyaa loo haystaa looma haysto nabigu waa wareeji idan hadday kugu badato muslimiinta kale qayb ku wareeji una sheeg hadday kuwa kale ay dhahaan anaga wax bixin mayno adigu intaad hayso dalka u saar kiilada beriska ah dalka u saar gobnimo saas weye ilahayna kugu barakaynaya insha allahu tacala xadaثna cabdالlahi بن صالح katib الleyt qal xadaثnي leyt بن sacd can yaزيid بn abi xabiib ثiqaة imaam can abi اlkhayr abulkhayr magaciisa la shegay dhowrka kala soo maray haye marsad ibn cabdilaah alyazani marsad ibn cabdilah alyazani dhowr kor ba la soo abilkhayr can cuqbata bni caamirin qaal qultu ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inaka bacastanaa marar badan baan xuna dirtaa oo jihaad iyo halgan iyo wardoonid wax badan baan u baxnaa inaka bacatnaa waadna dirtaa ama tabcatna waadna diri marar badan aa idin qoray ninka eh, ana bacana ba qoran tabcatunana waa riwaaya eh, lafdiga saxiixayn fananzilu waxaanu ku degaynaa oon marsinaynaa biqowmin qolyo falaa yaqrunana martigeli maayaan maxaa xugma marar badan baa nabi safaraa meelo tagnaa oon tuugooyin tagnaa oon soconnaa inagoo mujaahidiina ama musaafiriina ama xujaaja ama muctamiriina idan qolyaanu ku furanaynaa oon duldegaynaa waynaga seexanaya mararka qaarkood maxaa xugma famaa taraa fii daalika maxaa u aragtaa ina anzalna ilayka alkitaab litaxkuma bayna الnaas bima araaka allah faqaala lana nabig wuxuu nugu yidhi in nazaltum haddaad ku degtaan biqowmin qolyo muslimiin ah oo fa amara lakum ninkii aad ku degteen idiin amro wuxuu idiin dalbo raashiin ah ama fa umira lakum wuxuun laydiin kado dalab baa laydin kado raashiin wuxuu diin hama noqdeen waxaa laidin dalba lakin waa maxay bimaa ynbaii lakum bimaa yanbaii wax u haboon oo u cunami kara lidayfi wax marti loo geyn kara laidin kara idinku wax weyn inaad habataan ma aha ninkii la marteeyeyna inuu waxaan jirin la soo rucleeya ma aha ayib faqbaluu ka aqbaluu nabi sal slam haddii ad ku degtaan oo wax munaasab ah oo ruux muslima ah ama marti ala la horteegi kara laydin keeno abala wa kala hagaadinine wuu naxasdahayaa iyo hebel waaba khaa'in martada ka sexday waa bakayl la yaqaano iyo hilib xun la yaqaano weeye iyo mare hebel baha weligii baan aqaana iyo hawlaha gilnidhu ka bax baabkaas fain lam yafcalu qolyaad ku degteen hadday saa yeeli waayaan soo ma aha fakhuduu minhum ka qaata xaqa dayfi martida xaqeeda ka qaata alladii kaasoo ynbaii lakum ynbaii u haboon lahum lidayf ama ynbaii ku haboon lahum qolihii la martiyey taas fiirisaan waxaa ka goyn kara ka qaatale soo darta culamada qaarku waxay leeyihiin xoog baan kaaga qaadan kara adaan kaa oogda adaan dhib kale ka baqayn xoog baan kaaga qaadan waadana waxay leeyihin xoog waxaa laga yaabaa intay dagaalamaan in ama asaga la dilo ama kan la dila aayar intaad u gambisa ka xad ah, markuu arigu foofo ragu ceesan la kac ta meelaha siduu gudaha u fadhiisato ayar weyeyso ka noolow iskaga tag idan waa xaqu xaqaa leeyahay marka xoog iyo barerhna waad ku qaadan kartaa xadooda ku qaadan kartaa wada wa atooy waa laga yaba ina dhib keento hadhow lagoy tuuga qabto gacanta lagu gooye waxaadi xoog ku qaado ila waxaa harci ku siiyey iskbaasu dheelma shek martida xaqeeda waa wax lagu leey inama almuminuuna ikhwa layidhi waasnimada waa diidan tahay qur-aanka uu sheego waan kugu qasbaya marka ruuxa muslimka walaalka xaq buu kugu leeya sharciga kuwi waa diiday waa in lagugu qasay sanka laga geliy marka waa warku waa racbu shekh islam ibn taymiya raxmatullahi alayhi majmuuc alfataawa mujallad labaatan wuxuu leeyahay muslimiinta qaarkood ayadoo gaalo lala dagaalamahay hadday jihaadka diidaan oy halgami waayaan ayagoo aaminsan halganku inuu waajib yahay weliba oo ku qanacsan jihaadku inuu jiro iska badaa ninkii diidanaa asagu kaa waba gaal boorkiiba iga kii lahaa jihaad ma jiro ama jihaad shareecada kamid ma ah wax jira ma ah kaafir bila lacna markiiba daaba laakiin kii muslimka ee taagnaa jihaadku u daya laakiin een een la taagnaa imse wuxuu ihi waa lala halgami xataa yuqaatil asaga lala jihaadaya gaalada waa loo kaday asaga laga shaqey marka hore waana masala wuxuu hi ajmac calayhi lmuslimuun lam yukhaalif fiihi axad buu le ibnu taymiya raxmatullah alayh ayagaa lala halgemi oo lagu jihaaday xataa yujaahidu fii sabiilillah warka gaalada waa loo kadin leanno innagoo iskhilaafsan waxba socon maayoba waa in kuwan la jilciyo beerka laga xanshiriyo markay isdhiibaano safka hore soo galaan fitan baashu bilaabat warka maxaa ka tirahdaan somaaliya marka baabka loo firiyo baryahan wadaadku siyasad buu galaa tirada waa ka baxay baabkaas fakhuduu minhum ka qaata xaqa dayfi martida xaqeeda ka qaata cabdullah hadalku waa kaa xidhan yahay mise shaacali baad ahayd shaacali hadalku waa kaa xidhan yahay fakhuduu <clears throat> minhum ka qaata xaqa dayfi martida xaqeeda alladii xaqaasoo yanbaqii u habboon lahum lidayfi ama lahum lilnaaziliina calayh baabu khidmati arajuli dayfa binafsihi wuxuu baab yahay ruuxa muslimka ah inuu martidiisa u shaqeeyo asaga laftig u adeego usoo qaado farxalku u qaado raashinkuu keeno u khidmayo u sheekeey gobnimo wey lann waxay tusaysaa inaad ku qanacsantaha ruuxa muslimkaa ku yimid ku faraxsantaha laki adaad afka intaad juurta aad meel fadhiisato waxaa sameeya aad tiraado xogow nin yar diidanoo madax yar taagahaya oo xogow gooska yar u muuqanaysa laakiin marka adugu orodad adeegto waxay tusaysaa kalsooni badan iyo inaad aad hawshii ugu qanacsan tahay bay tusaysaa xadaanaa yaxya bn bukayr yaxya bn cabdilah bn bukayr almakhzuumi iqat fi leyl watukalima fii samaacihi can maalik qاala xadaثna yacquب بn cabdiرaحman ibn mxamed alqاri imaama wuxuu ah culmada muslimiinta qur'aanka baru ah nin aad u qiimo badanoo iqa aw can abi xaazim wasmhu salamaة bn dinaar qaala ama abu xaazim kale waxaa jira dabaqadan bacasuna loo yaqaana abu xaazim alacraj qaala samictu sahl bn sacd aلsaacidi ana aba usayd aلsaacidi saxaabigaa loo yaqaano alacraj buu inta badan u badan yahay ninka abu hurr daba taagan qaaliban waxaa weeye abi xazm alacraj ninkaasa u badan samictu sahl bn sacdin asaacida ana aba usayd saacidi saxaabigaas ayaa daca nabiya nabiga u yeedhay salawat ullahi wasalam calayh wa fii riwaaya fi saxiixayn wa asxaabah nabi maxamed iyo saxaabadiisiibuu marti sooray aba usayd oo u yeedhay fii cirsihi arooskiisii ama fii cursihi arooskiisii aroosku galahayey wuu marti sawra weliimadii iyo hawlihii ugu yadh maxamed saxaabadiisa wa kaanat imra'atuhu xaaskiisuna waxay ahayd umu usayd xaaskiisa umu usayd sulaala bintu uhayd baa loo yaqaanaa magaceeda sulaala bintu uhayd gabadhaasoo markaa aroosadda ahayd caruusaddii waxa u taqaaniin khaadimahum tii u khidmaynaysay yowmaidin maalinka ayada maalinka nabi maxamed uu martiqaadka loo fidiyey ee saxaabadiisii iyo nabigaba marti sawrahayay ciddii u khidmaynaysay u adeegeysay aroosaddii bay ahayd iska daa wax kale wahiy acaruus iyadana aroosadda ahaydoo shaantii markaa la aroosay iyada ahayd famaa sanaca lahum طacaama walaa qaraba ila mra'at i faqaala wuxuu yidhi marka xu ka raba bukhaari idan abaa usayd markuu nabiga marti soo rahay martida waxaa loo yahay abaa usayd iyo iyo xaaskiisa marti loo yahay ninka besa ma marti qaadku xafidinaya xaafidanaya xaaskii asagaba labada ruuxu guriga loogu yimiy mas-uuliinta waa ayada idan waxaa marti looyahay gabadhi waxaa marti looyahay ninkii idan gabadhi baa khidmaynaysa binafsa u khidmaynaysa weliba xaalad aan la khidmayni ahay oo ah xaaladda arooska caadatan lama khidmeeyo oo ruuxu waa la yar ilaaliya min xiisad iyo mid meesha taagan oo dad badan baa khidmeeya ayib idan marka waxaa laga qadanaya inaad ruuxi karaamayso oo si fiican u soo dhoweyso faqaala wuxuu yihi saxaabigii ahaa abaa usayd atadruuna aniga faqaalad baa ii qoran riwaayada saxiixa fiican faqaala wey awka kaba saarme shakiga jooji shakiga daciif weeye faqaala wey saxaabiga hadlahaya hadalka saxaabiga iskale atadruuna ma ogtihiin buri saxaabigu ragga dambe ku warramhaya buu ka hadlahaya ma anqactu waxaan u qooyey birasuulilah yani timirta ama cinabka ayaa biyo lagu bariyaa habeenkii biyo faranjeer iyo wax waxqabowsiya lama hayo xijaasna waa iska kuloshaha idan timir ama cinab baa la qadaya ama sawiib biyaa lagu bari caawa dhan bay dabayshu ku dhacaysaa wuu qaboobahaya xilligii berri marka la gaaro qabadii la gaaro ama qureecdii la gaaro xilligii yaa la miiraya biyuhu qabow oo macaan oo timirta ku milantay ama zayiibka ku milmay oo nafaqaysan buu ruux sharaab wey tuuska meeshaad ka cabdaan waxyaaba mushakalaadka oo kale aad u qiimo badan idan midhaha nabigaan u qooyay en biyaha habeenka ugu beriyey magaranaysan wuxuu ahaabo anqactu lahu nabi maxamed waxaan biyaha ugu beriyey u qooyey tamaraad dhowr xaboo timir ah min alleyli habeenka xaggiisii fii tawrin weel dhagax ah tawrka asqaaliba waxaa loo isticmaalaa weelka dhagaxa laga sameeyo lann dhagaxu biyaha waa aad u qaboojiya birta asaga ka fiican tawrku waxaa kaloo noqda shayga birta idan weel adigu ama dhagax ah ama bir ahaa baa nabi maxamed ugu qooyey biyaha isaga ah weel yar wey idan wuxuu ka rabaa bukhaari isagu inay haweeneydu khidmaynaysa iyadoo aroosa martida u khidmaynaysa hada bilahi towfiiq